alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedin wcalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sidrii waysir lii amrii waxlul cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah llah baab lxaal xaalka xagga luqada waxaa lagu dhahdaa maa calayhi alinsaanu min khayrin wa sharin waxa ruuxuu ku dul sugan yahay oo ama wanaaga ama shar a ayaa la dhahdaa yudakar wa yu'anas labna waa laga dhigaa dhadigna waa laga dhigaa oo waxaa la odhan karaa xaalun waxaa kaloo la odhan karaa xaalatun xaalatun ayaa la odhan karaa waxaa lagu jamciyaa axwaal sida maalba amwaal loogu jamciyo waxaa kale lagu jamcin karaa axwilana waa lagu jamciyaa istilaaxana isaga sheegay wuxuu yidhi sheekhu baabulxaali ee haadaakani baabulxaali xaalka baabkiisii weeyi huwa xaalku wasfun wasfi weeyi wasfigaasoo fadlatun fadla fadlaa waصfigaasoo yaqacu dhacaya fii jawaabi kayfa ee yasixu ay saxayso an yaqaca inuu dhaco fii jawaabiha kayfe jawaabkeega inuu dhaco ayay asaxaya wadalika tusaale darabtu waxaan garaacay alisa tuugii baan garaacay maktuufan xaalo iyo mid la garba xidhay wasfun way kaasoo dabana noqon doontaaye xaashiyada eego wuxuu ku yidhi huwa wasfigu maa dalla waa waxaa ku tusiya calaa xadain xada xadadkaasoo mucayanin la magacaabay oo mucayan ah wdhatin mubhamatin iyo dhata mubhama dhaata mubhama oo qarsoon markaa shan bay isla noqonayaan waa ismu lfaacil ismi mafcuul sifa mushabaha amhilatu mubaalaga afcalu tafdiil shanta maxaa lasla idhahdaa awsaaf wey wasfi baa la dhahda waa awsaaf weeyaan markaa waxayna tusinayaan xadad mucayana way kutusinayaan iyo dhaata mubhama oo qarsoon wasfi waan garanay fadlatun oo fadla fadla waxaa loo jeedaa maa yaqacu bacda timaam ljumla lama yustaghnaa laa maa yasixu alistiqnaau canhu lagama kaaftoomi karo laakiin bacda tamaam ljumla wuu dhacaya jumladu intay dhamaystirantay kadib yaqacu fii jawaabi kayfa kayfa inuu jawaab u dhaco ayaa suubataa ayay suubataa tusaale kolkaad tidhahdo darabta lisa tuugii baan garaacay kayfa darabta oo seed u garaacday dee maktuufan baad ohanaysa maktuufan baad ohanaysa hadda maktuufan ism mafcuul wey fadla oo dee jumladii ficil iyo facli mafcuulkeegi way inuu kayfe jawaab u dhacaana way asaxaysaayo dee kayfa darabta lagu odhanaya ya allisa waa lagu dhawaaqa allusana waa lagu dhawaaqa labada waa isku mid allisa iyo allusa kaad u dabdisidba waana saariqa oo tuuga wey xaalad intaasu kaga baxay maa calayhi linsaanu min khayrin wa sharin huwa wasfun fadlatun yaqacu fi jawaabi kayfa waaba intaa lama ntaha markuu dhammaaday alkalaamu hadal markuu dhammaaday cala lmafcuulaati mafcuulaatka laga hadlo sharctu waxaan gudagelay bu yidhi sheekhu fi lkalaami hadal calaa baqiyati mansuubaati mansuubaadda inta soo hadhay laga hadlo fa minhaa mansuubaadda soo hadhay ayuu kamid ahaaday alxaalu xaalkii xaalku wuxuu kamid yahay baqiyat mansuubaadka ila mafcuulaadii inuu soo laasto mansuubaadka kamid ahay tacriifu wa huwa xaalku cibaaratu waa ka waramid camaa ismi laga waramo dhe ismigaasoo ijtamaca kulmay fiihi ismiga dhexdiisa alaaatu shuruud saddex shardi ay ku kulmeen waa ismi saddex shardi ay ku kulmeen axaduhaa alaaada midkood an yakuuna waa inuu ahaado ismigu wasfan wasfi waa inuu yahay ma huwa lwaصfu ma dala calى xadaثin mucayani wa datin mubhamatin ila imkaan soo sharaxnay wthani shardiga labaad an yakuna fadlatan waa inuu fadlo yahay ma macna fadla maa yaqacu bacda tamaam jumla la maa yasixu اlistiqnaaءu canhu wthalidka saddexaad an yakuuna waa inuu yahay ay huwa ismigu saalixan mid usuubada lilwuquuci dhicid fi jawaabi kayfe kayfe jawaabkeeda u dhaco wadalika ay wuquucu fi jawaabi kayfa haabitu wuxuu ku sugnaaday ka qawlika odhahdaadiiyo wixii lamid ah aad ku qawjid darabtu waxaan garaacay allisa allusa tuugii baan garaacay maktuufan xaalo u yahay mid la garba xidhay waa saddexdii shardeelaad balkaas kaga laasta sheekhu tashb wuxuu soo ururinaya wuxuu soo arorinaya ishkaalaad ishkaalaad intuu isku furo haddana jawaabkaayu kusiinaya wuxuu ku yidhi fain qulta haddii aad tirahdid niyow yaridu waxaa soo arooraya calaa dikri lwasfi wasfiga aad sheegtay waxaa ku soo fanfiruu baxa hubaatin xaalad atiin kuwo kala tagsan taasaa soo aroori waayo fa ina hubaatin hubaatin xaalun waa xaalo walxaal buu xaalaya laysa fii wasfin haddana wasfi aanu ahayn horena waxaad ii tihi alxaalu wasfun hubaatna waa jamcu hubatinba waa jamc wasfi maba ahaba ile hubatin soo marnay soo ma garanaysaa jamciigi wy hubaat wa calaa dikri lfadlati fadlada la sheegisteedana waxaa ku soo aroori naxwu qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa iyo wixii lamid a ile fadlaadi tire walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka ha soconin maraxan xaalaata mid iskibrinaya o isxaraga jabinaya taasaa ku soo arooyi ila fadlo haddaad u fahamtid ood leedahay fadlo waxa weya kalaamkuu ka maarmaya dee walaa tamshi fi lardi bal adu meelge waa nahyi walaa tamshi fi lardi dhulkaa socon maraxan iska daa xaggeed geen marka hadda agga socon haddaad xaaladaa la iman weydida macnihi sax ma noqonayada ya wamaa khalaqna asamaawaati walard wamaa baynahuma laacibin haddaad laacibin keeni weyda xaalada ilahay wuxu yihi samaawaadkii dhulka maanan abuur oodaya abuuray haddaad xaalada keeni weydid macnihiba ma dhamaystirmay maniba marka markaad fadladaana bushigaasa kusoo arooraya haddaad tiraadid walaa tamshi fi lardi maraha iyo wa qawli shaaciri shaacirka qawlkiisa iyo naxwu qawlihi tacaala iyo wa naxwu qawli shaaciri shaacirka qawlkiisa wixii lamida uu yidhi laysa man maata faاstaraxa bimaytin inama almayitu mayitu laxyaai inama almayitu man yaciishu kaiban kaasifan baaluhu qaliila rajaa'i waa baxrulkhafiif kaasaa ku soo aroori laysa ma aha buu yidhi man maata manay alladii ka maata dhintay ay huwa manku oo fastalaaxa iska raaxaystay bimaytin mayd ma aha inama almayitu maydku mayit laxyaai waa kuwa nool maydkooda inama almayitu maydku man waa ruuxa yaciishu nool ay huwa manku kaiban xaalada uu yahay mid murugeysan kaasifan xaalada uu yahay mid uu isbedelay baalhu xaalkiisu qaliilarajaai xaalada uu yahay mid rajadiisu ay yartahay qaliilraja rajadiisu mid ay yartahay xaalada yahay ya oo hadda tusaalehaan wuxuu ka wadaa kaiibantaa imika haddaed jirtid ka waran inama almaytu maydku man yaciishu waa ka nool <laughs> ya man yaciishu waa ka nool dee ka noolba ya marka kaiban haddaad jertid de macnihii sax ma noqonayo ishkaal baa kaas kuso aror ila fadlaad sheegte laysa maaha manay aladika maaha maata dee craab ku fudiya iminka raab waa dhadhaweysane laysa maaha buu yidhi man maata ka dhinta oo fastaraaxa raaxaystay bimaytin mayd maaha ninka intuu dhinta iska raaxaystay kaasi mayd maaha inama almaytu maydku mayit laxyaa waa kuwa nool maydkooda wey uu siifasida wuxuu ihi inama almaytu maydku man yaciishu waa ruuxa nol ka even xaalad uu yahay buu nool yahay mid murugaysan markasta kasta wuu walbahaarsan ya murugaysan yahay ya dhibtii u dambaysa haysataba moogta kaasifan xaalada u yahay mid isbedelay baaluhu xaalkiisu ya xaalkiisina waa loo yaabaa buyidi qaliila xaalada u yahay mid rajadiisuna weliba ay yar tahay waa kaasuu leeyahay maxay mayit laxyaa markaa maxalshiyaadku waad garanaysaan waa ka iibantaa weeyaan haddii laga jaro de macnuu wuxuu noqonayaa almaytu man yaciish maydku waa ka nool baytkana wuxuu ugu soo aroor laftulmayt inta gooro kale way shadantahay tahay soo hal mar keliya ayuu ayuu ayuu waxa weeyaan shadan yahay hal keliya ayuu shadan yahay culimada qaarkood baa yidhi huma luqatan waa laba luqo oo mayt iyo mayit labadaba waa laba luqo oo lafdigaas u leeyahay culimada qaarkoodna waxa dhaa mayane mayt waa man faaraqat lxayaat ruuxa dhintay baa meyd la dhada btashdiidna man huwa saairu ila lmowt qofka geeri xaggay usii socda ayaa la dhahdaa mowt waayo nebi maxamed sal l slam waxa lagu yihi inaka mayitun wa inahum mayituun adood dhiman doontaa baa lagu yihi bitashdiid ilya wa inahum mayituun marka culimada qaarkoodna saasay u tafriiqiyeen u kala kaxeey waayo waxaa kaloo inu ka qaadanaynaa beytkan taadudu jawaasu tacadud lxaal xaalad way tacadudi kartaa sheekhow xaaladu he way tacadudi kartaa ya farajaca ilaa qawmihi hadbana aasifan waa tacadud xaal beytkana waa kugu dal aayadda qur-aankana culimadu way u deliishadaan waxaa kaleynu ka qaadanaynaa xaaladu aqsaam fara badan bay sagaal ilaa sideed meelaasaa loo qaybiyaaye alxaalatu tanqasimu ilaa xaalatin xaqiiqiyati wa ilaa xaalatin sababiyatin kamaa yanqasimu nactu ilaa nactin xaqiiqiyin wa ilaa nactin sababiyin hakada tanqasimu lxaal xaaladuna saasoo kale iyaduna uqaybsanta oo maxaa la odhanaya xaala xaqiiqiya iyo xaala sababiya ma hiy alxaala alxaqiiqiya ma tacriifuha wama xaduha alxaal alxaqiiqiya hiy alatii tubayinu hayata saaxibiha fahimtum walala ya hiy alatii tubayinu hayata saaxibiha saaxiibkeed hay-adiisa iyo hanaankiisa taxadaysa maxaa la dhada waa xaal xaqiiqi eega kaiban tano kale waa maay kaiban waa maxay waa xaal xaqiiqiya wey waayo maxay caddaynaysaa saaxiibulxaalka hay-adiisay caddaynaysaa kaiban xaalada uu yahay xaaladuu ku sugan yahay waa maxay de murugo kaasifan baaluhu ka waran kaasifan baaluhu hiya xaala sababiya oo daabitkeedu waa maxay hiya alatii tubayinu hay-ata maa yaxmilu damiira saaxibiha ka nacti sababi saxiix hiya alatii tubayinu hayata ma yaxmilu damiira saaxibiha saaxiibkee damiir u noqonaya wax xambaarsan buu cadaynaya eeg eegaas kaasifan wuu sii camal falaya ilayna muxuu rafistay ismiga banaanka yaale daahirkaa soo maa muxuu xambaarsan yahay damir u noqonayo saaxibulxaalkii de maxaa la odhanaya waa xaala sababiya halka laba xaalaynu haysana xaala xaqiiqiya xaala sababiya xaala xaqiiqiya hiy lati tubayinu hayata saaxibiha xaala sababiya hiy lati tubayinu hayata ya ma yaxmilu damiira saaxibiha marka halkaa xaalo qaybteeda inoo haya waxaa kale oo shardiga alxaalu tutaabiqu saaxibaha fi khamsati ashya saxiix wala la fi lifraad fi tahniya fi tadkiir wa fi taniif wa fi ljamc intaabay ka muaabaqeynaysa ya saaxibulxaalka iyo xaaladu intaaba iska muaabaqeeyan da ti nactig waad garanaysaan soo ma iyaduna sidoo kale marka xaaladii laba goor baynu qaybina hadda xaala xaqiiqiya wa xaala sababiya ka soco fainahu shaniya bu ihi sheekhu law usqida haddii la rido maraxan maraxan haddii aayadda qur laga rido wa kaiban kaiban haddii la rido fasada lmacnaa macnaha ayaa fasahaadaya manihiiba u fasahaadaya de ya manihiiba u fasaadaya muxuu noqonaya inama almaytu man yaciishu inama almaytu maydku man yaciishu waa ka nool buu noqonaya macnuhu tamshi fi lardi dhulka haba socon halkee tegi hadda manihi u marka fayabulu waxa buraya buu yihi kawnaaali kawnaalina tiraadi wey fa yabulu waxa buraya kawnulaali xaalka aanshihiisa fadlatan fadlo u yahay xaalka inuu fadlo ahaada way burtay haddaba isaga jawaabi doone wa calaa dikri lwuquuci dhicitaanka fii jawaabi kayfa u dhacayana naxwu qawlihi tacaala baa kusoo arooraya walaa tachow ha fasaadinina fi lardi arlada ha fasaadinina ya kayfa tahu e walaa tachow fi kayfa tachu ya kayfa ta saasay noqonaysaa le kaasaa kusoo arooraya waayo mufsidiin xaaladan waa xaala muakida la dhada iyada lafteeda soo ma isagaa ka jawaabi doona ishkaalkaasa soo arooraya qultu waxaan idhi bu ihi sheekhu saddexda uma kala guro ya wasfigii bushi baa kusoo arooray fadladii bushi baa kusoo arooray fii jawaabi kayfa dhicitaanka bushi baa kusoo arooray jawaabta ibnu hishaam udaada marka qultu waxaan idhi bu ihi sheekhu hubaatin hubaatin kaa inu wuxuu ahaaday fii macnaa mutafariqiina buu ahaaday hubatin waa mubtada ma aragda ya sawn xikaayati sawn xarakati wlaa min atacasuf hubatin hubatin kainu wuxuu ahaaday fi macnaa mutafariqiina buu ahaaday fa huwa hubatin waصfun waصfi weeyi taqdiiran taqdiir ahaan buu wafi u yahay min jihati taqdiir buu wafiga yahay maslfan taqdiir ahaan buu he wafi u yahay oo markii sheekhu ina lahaa waصfun markii ina lahaa walow taqdiiran baa soo gelaya wafigaasi daahir ahaan wafi ha ha muuqato ama taqdiir ahaan wasfinimaha ku noqdo tusaale waxa soo gelaysa jumla saw xaalo ma noqoto saw shubuljumla xaalo ma noqdo oo sadiga yidhi waa wasfun walow taqdiiran baa meesha taalo sha ahaan ba ha ahaado wasfie in wasfi ada xaaladu waa shardiya war kuma caddo markaa subatin maxaa lagu awilaya bimacnaa mutafariqiinay ka dhigan tahay de bimacnaa wlmuraad kaa isla fahnay soo ma wasfinimadii walow taqdiiran baa ku jirta yana kuwa indha cadaanaho odhan un sootii wasfi layidhi sheekh walow taqdiiran baa meesha taala wlmuraadu ujeedada bilfadlati loola jeedaa maa shay weeyi yaqacu dhacaa bacda tamaam ljumla jumladu intay dhamaystiratay kadib waxaa dhacaa loo jeedaa fadladana laa ma shay looma jeedo yasixu waa saxay alistignaaw canhu waa wax laga maarmi karo loolama jeedo waasaynu mar kasta soo odhanayna soo ma fadlada bushiga waxaad kaga jawaabaysaa wa ma yaqacu bacda tamaami jumla la ma yasixu listiqnaau canhu kama qaala ibnu hishaam raximah llah marka walaa tamshi fi lardi maraxan dee loogama jeedin maxay loogama jeedin istiqnaa in laga kaaftoomo ayaa ayaa banaan loogama jeedine waxaa looga jeeda bacda tamaami jumla o dee jumladu way ficil iyo faacilkii mafcuulka ka kooban tahay war kuma caddo ee loogama jeedin waaba la iska dayn karaa walxaddu xadka xadka almadkuuru ee la sheegay lilxaali xaalada ayuu u ahaaday xaalada almubayinati mubayinada ah ya kayfada jawaab dhicitaankaybu ka jawaabaya inta dambana aayadda haddaad igu soo aroorisidna xadkaan kuu sheegayaan kulahaa wayaqacu fii jawaabi kayfe weliba sheekhow xadkaa waxaa iska le alxaala lmubayina xaalada ledha ya xaalada mubayinada ledha lalmuakidati xaalada muakidada ledha umaan jeedin xaalada muakidada ledha umaan jeedin aayaddan qur'aankii xaalada ay ku socotaana waa xaala muakida xaala muakida wey wbitaali kolkii hore waxaynu usoo qaybina xaalada laba ilaa xaqiiqatin wa ilaa sababiyatin aynu nidhi xaqiiqada maxaynu nidhi hiy alatii tubayinu hayata saaxibiha ka kalena maxaynu hiy alatii tubayinu hayata damiir damiir hayata maa yaxmilu damiira saaxibiha tanna waynu qaybinana haddana watanqasim ilaa maratin thaniya ilaa xaalatin mubayinatin wa ilaa xaalatin muakida saxiix xaalo mubayina iyo xaalo muakida alxaalaة اmubayina tusama hiya ayضa xaala muasis xaala muasisana waa la dhada xaala muasisa iyo xaala mubayina macnaahuma waaxid macnahu waa isku mid un haddaed maqashid xaala mubayina iyo haddaed maqashid xaala muasisa macnaahuma waaxid saxiix wala la marka xaala mubayina iyo xaala muakida daabidka hore waxa iska laab xaala mubayina oo daabidkeedu waa maxay iyadana hiy alati laa yustafaadu macnaaha biduni dikriha hada tacriif huwa liaal mubayin aw liaal almuasisa ai hiy lati laa yustafaadu macnaaha biduni dikriha hiy lati laa yustafaadu manaha hiy lati laa yustafaadu macnaha biduuni dikriha macnaheega lama faa'idaysan karo ilaa iyada in la sheego mooyaane haddayd meesha ka maqan tahay lama fahmayoba de meeshi waxba lagama fahmayo macneheegii lagama fahmi karo masla fahnay taasi waa xaala mubayina ama xaala muasisa xaaladan xaalatu muakidana waa maxay deetan didkeega hiy lati yustafaadu macnaaha biduuni dikriha macnaheega waxa la faa'idaystan karaa oo la heli karaa iyadoo aan la sheegin waa tii didkeegiun hiyo lati yustafaadu macnaaha biduuni dikriha walaa tachthaw fi lardi mufsidiin eega mufsidiin waa muakid oo xaalo muakida soo ma dee macnaha ay faa'idaysta horaynu ufaidino caamilkaynu ka faaidnaba warkuma caddo laakin walaa tamshi fi lardi maraxan dee maad ka haysaa macnaha aayadda hore ya markaan ku idhahdo darabtu lisa tuugii baan garaacay ya maktuufan hadd maktuufan maad ka fahamtay saa u garaacday ya maya dhada kamaad fahmid maaha marka ma xaala muakida taas may xaala muakida ma waa xaala muasisa ama xaala mubayina imisaynu hayna laba xaal afar xaalaynu haysanaad afar taaba ku dheged awal hore ma taqaanteen bal afar taaba kala haysta waayahay wa sharduhaa tankiiru wa sharduhaa atankiir shard اlxaal wa tawiiluha muxuu saas u qoraya muxuu ni qoray haye sharxuma bilaabaya intaanu inala dheeri waaye wa sharduhaa atankiiru shardigeegu waa tankiir nakiranimo wey shardigeegu waa nakiranimo weeyaan mar waxaynu u qaybinay ilaa xaqiiqa wa ilaa sababiya marna waxaynu u qaybinay ilaa muakida wa ilaa muasisa wa tanqasimu alxaalu ayضa ilaa xaalatin muntaqila wa ilaa xaalatin haabita xaala muntaqila iyo xaala haabita mid la dhaba jirta saxiix wاlaslu fi lxaali an yakuna muntaqila o an takuna muntaqila waxa asal waa muntaqila noqoto tusaalaad ku fahmaysaa eeg ja zaydun zayd baa yimid raakiban xaalado ya weligiiba ma waxba <laughs> ya weligii ma fulintaan uma wa maya weyi war marka xaalad waa muntaqila waa guurguuritaan ba asal wa muntaqila waa sida alxaala almuntaqila xaalad haabitaduna waa maxay waa ta iyado sugan wey dacawtu llaha samiican ka war ilaahay baan beryay samiican xaalad u yahay ilaahay mid ducada ajiiba oo ducada aqbala dee mar kasta ilahay uu ku sifaysan yahay waa haabita taasina waa xaala haabita la dhado u geyso ya ya taa sooma watanqasim ayضa bاctibaari الzamaan ilaa muqaarina wa ilaa muqadara xaala muqaarina iyo xaala muqadara wax la dhaha ba jirta xaalada muqaarinadii hiy lati tuqaarinu licaamiliha wahuwa alhaalib waata caamilkeeda la xidhiirta caamilkeedu markuu dhacayo ayay iyaduna dhacasaate waata badan aan naqaano de wa jaaa zaydun zayd baa yimid raakiban xaalada uu yahay waktigan imaanshaha iyo waktigan de waxuu fushanya wa sax bay ahayn saxiix wala la waa isku wakti wey la dhahda muqaarina la dhahda xaalada la dhahda xaala muqadara xaala muqadara markaa taa hore aynu nidhi muqaarina ma maadiyana waa laga cabiraa maadawiyana waa laga cabiraa maadawiyana waa laga cabiraa saxiix xaala muqadara taa hore xaala muqaarin haddaan kuri weyn de culimada qaarka waa korasa xaala maadawiyaad arki kartaa waa xaala muqaarinoon macnaheedu tacbiirka unbaa kala duwan tacbiirka unbaa unbaa kala duwan waaya tusaale caada alqaa'idu min alxarbi dhaafiran baan ku idhi iminka ya ninkii qaa'idka ahaa wuxuu ka soo noqday dagaalkii xaalo iyo mid guulaystay dee guushu mina la socon ma kana soo noqday mina muqaarinayn ama mina madwi ahayn waa sax wey labada cibaro kaad ka cabirtidba xaala almuqadara hiy xaala almustaqbala xaalada xaalada mustaqbala la dhahda tusaale waa maxay waktigan ficilkan uu dhacayo caamilkeedan waktiga uu dhacayo iyo iyada waktiga dhacaysaa kala duwan iyada waxeeg waa mustaqbalba xaala muqadara la ama xaala mustaqbala la dhahdo saxiix walala tusaalaad ku fahmiyeeg marartu birajulin macahu sayfun muqaatilan bihi hada ka waran ya marartu birajulin nin baan soo maray rajulka oo macahu sayfun wafi waa istaaleen maxaa u cunaysiye saxibulxaalka iminka wafi dhade fii arbacati ayaamin sawaan lisaa'iliin calaa xaddi qowlihi tacaala haye muqatila bihi adan nin baan soo maray baa tiradu marartu birajulin nin baan soo maray macahu sayfun muqatilin bihi ada baruu laakin ku diriiri doona xaalada maxaad u bixin waa xaalo muqadara ama xaalo mustaqbala udkhuluuha khaalidiin ka waran aayadda qur-aanka udkhuluuha gala baa la yidhi khaalidiina xaalaadteen kuwa waktilkhuluudka iyo wakti dukuulka ma isku mid ba muna khuluudku dambeyn xaalada magaceed xaala muqadar ama xaala mustaqbala la dhado waa waxyaalaha aqsaamta xaaladu ay leedahay waxyaala kamida weey inta ka badanna de culimaad noqoteen wax baxsiy oo kutubta dhexgala mama warku sayn ka soco waa yahay haddaba xaalada mar waa la awilaa markay nakiro san oo kale ugu timaado eega fanfiru hubatin mutafariqiine la macnoto waa la awilay soo ma xaalada goor lama awilo lix goor lama awilo shan goorna waa la awila war kuma caddo shan goor waa la awila shanta goora la awilo maa dalla calaa tashbiihin haddii xaaladu tashbiih ku tusito waa awilaya ra'aytuhum fi lwaqa usudan baa ra'aytuhum fi lwaqa usudan waxaan ku arkay dagaalka dhexdiisa usudan xaal yiin libaaxyo usudku muna waa maxay muna jaamidaan ismigani ya maxaana shard in wasfi aba shardi soma haye maxaa la odhan bimacnaa shujcaana muna tashbihna tusinayd ina libaaxyo kale la moodaa waa tashbiha ku jira meesha ma dalla calى tashbih ra'aytuhum fi lwaqa usudan laba ma dalla calaa mufaacala waxaa mufaacala kutusinaya mufaacala waa waxa la wada samaynayo baayactuhu ama bictuhu yadan biyadin maxaador maxaad ka macnay yadan biyadin bictuhu waan ka iibiyey yadan biyadin xaalo aan nahay kuwo kala qabdoomay wey yadan biyadin baayactuhu yadan biyadin bimacnaa mutaqaabidayni bay ka dhigan tahay mutaqaabidayn kaas isku awilasa imisa labo sooma maa dalla calaa tartiibin wax tartiibku tusinaya udkhuluu rajula rajula bimacnaa mutaratibiin xaalaatihiin kuwa nidaamsan oo dee tartiibsan maa dalla calaa tafsiilin tafsiil buu kutusinaya qara'tu lkitaaba baaban baaban ka waran ya qara'tu lkitaaba kitaabkii baan akriyay baaban baaban e bimacnaa mufasalan bay ka dhigan tahay saxiix walala ka u dambeeya maa dalla calaa tasciirin waxaa kutusiya sicir goyn waa caynkaa kutusiyaana ma maxay waa la awilaya isagana ishtaraytu thawba diraacan bidirhamin baa ishtaraytu thawba maradii baan iibsaday diraacan bidirhamin diraacan bidirhamin xaalo yahay bimacnaa musaciran bidirhamin xaaloya mid lagu sicir jarayo dirham shantaa goor waa la awilaya lix lama awilo lix goorna xaalada lama awilo ko an takuna mawsuufa haddee lasii sifeeye la awili maayo ina anzalnaahu qur'aana carabiyan qur'aanan waa xaalo ma la awili karaa mid kale u fiirso waa master de masterka ma wasfiba me wasfi maaha lama awili karo limaada sifa ka dambaysa maqru'an lama odhan karo de ku awili maysid sideedaa ku taa sheekhow ina anagu anzalnaahu waan soo rognay waan soo dejinay qur'aanan xaalada uu yahay qur'aankaasoo carabiyan arabi sifa haysata lama awilay ko dhe dalaalatuhaa calaa cadad hadday cadadina tusisana xaaladii lama awilo fatama miiqaatu rabbihi arbaciina layla arbaciina soo xaal ma arbaciin muna cadadina tusinayn laa tuawal imise an taqaca calaa xaalin waaqicin fiihi tafdiilu shayin calaa nafsihi bictibaarayni waa inay dhacdo xaalo xaaladaasina waa inuu ku jiro tafdiil in shay la kala fadilayo naf ahaantiisa un maslata kuxuligi o kale yershe badaad soo ma aragtid an taqaca calaa shayin fii nafsihi biictibaarayn shay un baa laba goor la kala fadilaya maxaad oran saliimun ghulaaman minhu rajulan saliimun saliim ulaaman xaaladu yahay wiil yar axsanu minhu isaga ayaa wanaag badan rajulan xaaladu yahay nin weyn oo de oo rajula isaga marka la fatao markuu yar yahay markuu weynaado warkuma caddo ya marka waa maxay lama awili karo taana waayo hulaam waa maxay de waa ismigaaska jaamidka wey hulaam rajulna waa hod garanaysaa de ya wasfi baana loo baahnaa de lama awili karo de limaada maa waqaca calaa xaalin waaqicin fiihi tafdiilu shayin binafsihi bictibaarayni warkuma caddo o calaa hayrihi ama hayrkii baa laga fadilaya tusaale cumaru iflan ajallu min caliyin kahlan labadaasaan kala fadilana cumar ninka la yidhahda xaalada uu yahay canug ama caruur isagaa ka weyn ninka cali marka uu yahay gadmadoobe lama awili kara markaana imisaad ka haysa soo ma an takuna nawcan lisaaxibiha saaxiibkeed inay nawc u noqoto labisa khatamahu dahaban oo kale ka an takuna farcan lisaaxibiha saaxiibkeed inay farc tahay sida watanxituuna aljibaala buyuutan oo kale ka u dambeeya an takuna aslan lisaaxibiha saaxiibkeed ba inay asal u tahay iyado aayadda asjudu liman khalaqta diinan diinan marka ina kutubta kale waad ku arki doontaan waa iska waxa weeyaan waa iska min baabi maadaama xaaladu iska hadal badan tahayna soo noqnoqoto de ka soco wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala an takuna nakiratan wa shardu tankiiriha wa sharuha atankiir xaalada waxaa shardi u ah inay nakiro ee an takuuna waa inay tahay sharax nakirata nakira waa inay tahay haddaba fain jaad haddii ay timaado hiya xaaladii bilafdi macrifati lafdi macrifa haddii ay ku timaado wajaba waxaa waajiba taawiiluha in la awilo binakirati nakira in lagu awilo ayaa waajib noqonays nakira lagu awilaya hadday macrifo ku timaado wadalika ay majiiuhaa bilafdi macrifa ka qowlihim waa odhahdooda ay yidhahdeen udkhuluu gala alwala falwala ah, bimacnaa mutaratibiin bay noqonaysa nakira lagu awilaya xaalaadkiin kuwa tartiibsan u gala oo waxay tusaale u tahay min kuli maa curifa bial wax kasto ila macaarifta fara badnayde wax kastoo alma lagu macrifeeyey buu tusaalahani tusaale u yahay udkhuluu alwala falwala waaya marka bimacnaa mutaratibiin bay ka dhiganta wa arsala waa sii daaya hageli haageli alciraaka ay mucaarikatan xaalo ay tahay mid iscidhiidhiyeysa alciraak dee al baa ku jirta waa macrifo soo ma mucaarikan baa lagu awilaya mucaarikatan xaalo mid iscidhiidhiyeysa iyo wa qira'ati bacdihim barhkood qira'ada ay akhriyeen layakhrujanna waa bixi oo waa bixi alcazu minha madiine xaggeeda ayuu ka bixi aladalla xaalada u yahay midlaysa oo aladall layakhrujana aynu akrino oo yada aynu fadxino radina aynu godno layakrujanna aladallana aynu kor dhigno waxay ka dhiganta bimacnaa mudalila albu wa tahay waana xaale bifatxilyaay isaga kuusii akribay yada fatxi laya wa damiraay laa yakru whaadihi tan bui sheekhu tan almawaadicu ee mawaadicda iyo naxwaha wixii lamid a mukharajatun waxaa lagu awilaya calaa ziyadati alif walaami alifta iyo laamtu inay ziyaada yihiin ayaa lagu soo saaraya o lagu awilaya de waaya wajaba tawiilaha binakira waa ka guy iyo wa qawlim waka qawlim odhaadada ay yidhahdeen ijtahid niyahu dadaal waxdaka ay munfaridan xaalat ay keli wa hada mithaal waa min kuli ma curifa biidaafa wax kastoo idaafa lagu macrifeeyo waxdaka idaafa lagu macrifeeya soo ma ijtahid niyow dadaal waxdaka bimacnaa ey munfaridan xaalaa tahay keli kana muawalin waxaa lagu awilayaa bima laa idaafata fi waxayna idaafa ku jirin wtaqdiiru taqdiirkuna waxa weeye ijtahid dadaal ay munfaridan xaalaa mid keliya halkan waxaynu ku baranay xaalada shardiga ay wa an takuna nakira fain jaءat bilafdi macrifata bilafdi اlmacrifati wajaba ta'wiiluha bilafdi nakira war kuma caddo ka soco shardu saaxib اlxaal saaxib alxaalku shuruudda u leeyahy de jumlo way noqon kartaa xaaladu iyo markay jumlo noqoto laakiin shuruud bay laan jirto shuruuddeed maxaa ka mid ah raabid baa laga maarmaana sidaynu kitabkii hore mutamida ku soo marnay raabidkeegu muxuu ahanaya kow inuu damiir yahay laba inuu waaw yahay saddex inuu labadoo wada socdo yahay inuu labadoo wada socdo yahay maynantahan ya walkuu jumlo noqdo waa sidaa weeyaan marka inuu damiir noqdo iyo inuu wow keliya noqdo iyo inuu wowdii iyo damiirkii wada socdo noqdo wa shardu saaxibihaa xaalada saaxiibkaa shardiga uu leeyahay atacriifu macrifanimo wey waa inuu macrifo yahay aw itakhsiis ama waa in la khasiso aw itacmiim ama waa in la camimo aw itakhiir ama waa in dib loo dhigo saaxibulxaalka waxa shardi ah inuu macrifo yahay hadduu macrifo noqon waayo nakiro u yahayna saddexdan dambe waa in ku jiro ama waa inu ku jiro ama waa in taakhiira saaxibulxaalka uu dambeeyo xaaladuna ay soo hormarto culima warku ma caddo afartaas baa waa musawaqaadeed wey afartaas waa shuruudda loo shardeeyo ko inuu macrifo yahay garan hadduu macrifo noqday hadduu nakiro ka noqday ka waran ko waa inu wato ama waa inu wato ama waa inu takhir yahy o dib loo dhigo alawalka ugu horeeya tacriif wey ka qawlihi tacaala naxwi qawlihi tacaala yakhrujuuna way soo baxayaan khushacan xaalad ay khushacan absaaruhum xaalad ay khushuucsan aragyadoodu ayay yihiin kuwa soo baxaya marka khushacan absaaruhum hadda saaxibuxaalkii waa yakhrujuuna wowga waa jamaacaade waa macrifo weeyaan de khushacanna waa xaaladii fi arbacati ayaamin afar maalmood dhexdood sawaan xaalada ay tahay mid u siman lisaailiina ku weydiinaya arbacati ayaam hadda waa nakiro arbacda waa nakiro waa afar laakiin takhsiis bay wada tahayo afartu maxay tahay de ayaam baa lagu khasisay de afar maalmood ila nakirada lakin waa laga khasisay sawaan marka waa laga xaaleeyey de wamaa ahlaknaa maanaan min qaryatin qaryatan qarya maanaan halaagin ilaa laha mundiruun xaalada ay u digayaal mooyaane jumlada dambe ayaa xaalad yo ilaa laha mundirun soo ma shub jumlad ilagu noqdaa garanay me maxaa maaa maxaa u cunansiiyey qaryatin baa maanta saaxibulxaalkiie dee tacmiim lakin tunfi siyaaq nafyi le tufiid lcumuum mina saxayb waa meelaha qiyaaska ahaydba limayata gabadha miya la idhahdo waxa u sugnaaday muuxishan xaalooya mid cabsi gelinaya dalalun baqiyatu daar dalalun aasaasu daar dalalun aasaasu daar bakiyatdaar bay ka macnan jireen daarta inta soo adha markay dunto lakin waa af carabi de bakiyatdaari daarta inta soo dhamana aasaasudaar weya marka intii tusaaleba halkaas kugu shegay shara xoogan buu kuu sheegaya shara shardu saaxibilxaal waaxidun min umuurin arbaca waaxidun waa mid waaxidkaasoo min umuurin umuur ka mida ah umuurtaasoo arbacatin afar alawla kooga horey atacriif waa macrifanimo ka qowlihi tacaala khushacan xaalada ay tahay mid ay khushuucsan tahay absaaruhum aragyadoodu ayay yrujuuna soo baxaya yrujuuna way soo baxayaan khushacan absaarum xaalada aragyadood mid ay khushuucsan tahay marka yrujuuna waa maxay khushacan khushacan xaalun waa xaalo min adamiiri damiirka ayaa laga xaaleeyey damiirkoo fi yrujuuna yrujuuna ku sugan wadamiiru damiirkuna acrafu lmacaarifi macaarifta isaga ayaa ugu macrifo badan de minde isaga ugu macrifo badan bacda ismi jalaala wthani ka labaadna atakhsiis waa takhsiis ka qowlihi tacaala fi arbacati ayaamin sawaan lisaa'iriin fa sawaun sawaun xaalun waa xaalo min arbacatin arbacatin baa laga xaaleeyey wahiya arbacadu wain kaanad haba ahaata nakirata nakira haba ahaatee walaakinaha iyada mukhasasatu waxaa lagu khasisay bilidaafati tirin ilaa ayaamin ayaamin baa loo tiriyo takhsiis bay wadata wthanitu ka saddexaad atacmiimu wey ka qowlihi tacaala wama ahlagna min qaryatin ilaa laha mundiruun fajumlatu laha mundirun xaalu min qaryatin baa laga xaaleeyey wahiya qaryadu nakiratu nakiro weeyi nakiradaasoo caamatun caama liwuquuciha dhicitaankeega ay dhacday fi siyaaqi nfi nafyi siyaaqii bay dhacday waraabicuka afraad atakhiiru waa takhiir can ilxaali xaaladii laga dambeysiyeba saaxibulxaalkii baa dambeeyo xaalada soo horeysaba ka qowli shaaciri limayata muuxishan alalun yaluxu kaanahu khilalun waa majzuu waafir baa la dhada waxbaa ka gogaan de waa majzuwey limayata gabadha miya la dhahda waxa u sugnaaday muuxishin xaalu ya mid cabsi gelinaya dalalun aasaasudaar dalalkaasoo yaruuxu iftiimaya oo bidhaamaya kaanahu waxaabaad moodaa bu ihi khilalun gal seefyaalbaad moodaaba gal seefyaal ayaad moodaa seefaha galkoogaabaad moodaa buui siduu iftiimay walacda ka dhacay fa muuxishan muuxishan xaalu waa xaalo limayata gabadha miya la dhahda waxa u sugnaaday muuxishan xaalu yahay mid cabsi gelinaya dalalun baqiyatudaar ama aasaasu daar dalalkaasoo yar wuxuu ifaya kaanahu waxaabad moodaa buu yihi khilalun baad moodaa galseefyaal baad moodaa ah, khilal waa jamu khilatin fa muuxishan muuxishan xaalu waa xaalo min dalalun dalalun baana laga xaaleeyey saaxibulxaalki waa dalal wa huwa dalalku nakiratun waa nakiro litaahuri liajli taahuri dambaynta uu dambeeyey darteed baa looga xaaleeyey canal xaali xaala xaaladii buu ka dambeeyaa batay taa darteed baa u cunaysiisay markaa saaxibulxaalkuna waa imise shardi buu leeyahay afar atacriif atakhsiis atacmiim atakhir intahaa baabulxaal baabulxaalna halkaasu ku dhamaaday insha allah waxaan ka bilaabi doonaa habeen dambe hadii ilahay noo qadaro tamiiska wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafirka